alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wasalama tasliima kaiira kolle xoogaa su-aashani waa soo noqnoqotay ku saabsan xadiidkii aynu soo maray oo ku saabsan ammaanta meydka la ammaano khayr lagu ammaano ama shar lagu sheego haddii ay ku sheegaan jamac in markaa sida ay ku sheegeen la odhanaayo wajabat xadiidkana laga deliishanayo weliba su-aasha la cumar waxa uu sheegayaa xadiiska abulaswad addu'ali uu ka warinaayo cumar xadiiskaas waxaa ku sugan ayumaa muslimin shahida lahu arbacatun bikhayrin adkhalahu allahu aljanna horta ayumaadu waxay gashay qofka loo markhaati kacaya ee ka markhaati kacaya may gelin ee arbacatun keliyaa la sheegay arbacatunna dee waa cadad sifaday arbacadaasi leeyihiinna lama sheegin laakiin waxaynu garanaynaa yani xataa sife islaamnimo iyo cadaalad iyo waxba lama sheegin shahiiduun baa la sheego cid shahaadadoodu maqbuul tahay inay noqoto waa lagama marmaan ayumaa muslimin shahida lahu arbacatun cidda markhaati kacaysa ayumaaduma gelin ka loo markhaati kacaya gashay afartu waa itlaaqanta itlaaqa ay itlaaqan tahay maxaa lagu qaydaya afartu waa mutlaq ee cadadku itlaaq bay faa'iideeyaan waxaa la garanayaa inaan cid walba la odhan karayn culammaduna waxay isla oggol yihiin cid walba waxay ku ammaanto ama ku sheegto inaan markaa wajabat la odhanayn taasi waa itifaaq culamadu isku waafaqsan yihin laba qowl bay isugu qabteen labada qowlna waa sheegna qowl odhanaaya arrinkani saxaabadu ku saabsan yahay saxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku saabsan yahay oo baabkan culammadu maadaama baab haybiya yahay ay saa iskaga xidheen oo ruuxii in khayr loo rajeeyo haddii wanaag ka muuqda ama wanaag lagu sheego waa shay in loo baqo oo markaysagaa looga baqo yacni ciqaab looga baqaana waa shay un aakhar yacni haddii marka waxa weeyaan yacni shar lagu og yahay ama shar lagu sheegayna in ciqaab looga baqaa iyaduna waa shay imanaysa laakiin arrinka jasmiga ku saabsan hebel wa ahlu janno iyo hebel wa ahlu naar oo la jasminayo wuxuu ishkaalku ku sugan yahay waa jasmiga culamada ahlusunna waa isla ogolyihin qofkii khayr ka muuqda yurjaa lahu waa loo rajaynaya laakiin rajaagu qaci maaha qofkii markaa shar iyo xumaanta ka muuqatee sidaa lagu og yahayna ama dadku ay ku sheegaanna in looga baqayo ciqaabka waa jirtaa marka maadaama arrinkan uu yahay arrin haybiya uu yahay culammada qaarkood waa ka gaabsadeen jasmiga waa ka gaabsadeen arrinkanna waxay yidhaahdeen saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ku saabsaneen waxaana dhacday asxaabta qaarkood dadka qaarkood ay wax ku sheegeen inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tacaqubay qaarna taqriiriyey fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid say u lahaayeen waa ka aamusay kuwii hore markii dambe nin ka mida ah raggii la dilo macrakada lagu dilay goobta dagaalka jihaadka lagu dilay bay yidhahdeen fulaan shahiid markaasuu kalla innii ra'aytuu fi nnaari min burdatin halla xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay waxaa kaloo soo aroortay in waxa weeye dad kalena sidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tacaqubay waa dhacday si yaqiinana dee waxaweye innagu uma ogin arrinkanoo ugama warhayno baabkanna marka hore janno iyo naar ma loogu markhaati kacaya cid ahluqiblo ah waa mas'alo culammadu kaga hadlaan fii abwaabi alictiqaad taxaawi wuxuu yidhahdaa walaa nunzilu axadan minhum bijannatin walaa naar caqiidadiisa wuxuu odhanayaa axad ka mida ahlu qiblaha janno iyo naartoona dejin mayno oo odhan mayno hebel ba ahlu janna hebel ba ahlu naar odhan mayno waa gaabsanayno culamada ahlu sunnahu haddaba waxay ugu qaybsameen mas'alada laba qowl qowlka saddexaad muctabar maaha waa qowl odhanaayo ciddii nas uga markhaati kaco bes baan uga markhaati kacaynaa calaa sabiili jasmi cid kale maya iyo qowl odhanaaya maya dadka wanaagsan ee mu'miniinta ee ahlu salaaxa ah ee waxa weeye marka cadaaladda iyo salaaxa iyo wanaagga leh cidda iyaguna markaysaa khayr ku ammaanaan uga markhaati kacaan iyagana janna waa uga markhaati kacaynaa ciddii nas uga markhaati kacayna waa markhaati kacayna labadaa qowl horta muctabar ahaan cinda ahli sunna waljamaca masalada muqararku ah qowl saddexaad waa soo naqliyeen laakiin waa yustaqrab sidaa loo yidhina garan mayno wa rubbama cidda laga sheegaya inayna ka sugnayn waa qowl odhanaya axadnaba uga markhaati kaci mayno cid nebiyada ka dambaysa xataa nasbaha sheego qowlkaas waa hayr muctabar labadaa qowl ee kale bay ahlu ugu qaybsameen masalada marka baabkii baab iska furan ma ahoo cid waliba waxay uga markhaati kacdo oo ku ammaanto inaan marka waxa aynay u rumoobaynin aan loo odhanaynin waa sidaas iyada markaa taasi waxa weeyaan waa laisla ogoliyey oo dadka qaarkood baa dadkii ahlusharka ahaa doonaya inay ammaanaan markay maqleen cidda loo markhaati kaco oo khayr loogu markhaati kacaa jannaday gelaysaa si ay jannada u galaan ayaa waxaa laga yaabaa shahaadada beenbeenta ah inay ku gudbiyaan ilaa ay yidhaahdeen war maxaa ka tidhaahdeen war maxaa ka tidhaahdeen ahlukhayr buu ahaa waa wanaagsanaa waa wanaagsanaa yanii haddii intaa janno ku helaayo markhaatiga isaga fura markhaatiga isaga fura u kiila ya sheekh albaani wuxuu odhanayaa bidaca jir ee soo kordhay ka mid tahay tan noocaas in la yidhaahdo maxaa ka tidhaahdeen oo deedna markaysaa dadkii doonaan markaa inay sidaa ugu markhaati furaan waa yahay marka labada qowle kaluun baa soo hadhay baabkanna shahaada laga cabbiray shahaado antum shuhadaa ullahi fi lardi yani markaa saasaa laga cabbira xadiidkanna shahida lahu arbacatun bikhayrin yani waxay ugu markhaati kaceen afar baa ugu markhaati kacay khayr waxaana la soo gaadhsiiyey markii dambe labaa la soo gaadhsiiyey marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen laba iyo wixii ka badan bay noqonaysaa waayo shahaadadii dee nisaabkeedii waxa weeye laba iyo wax ka badan bay noqotaa sida haalibkee badan sida haalibkee badan marka calaa kulli xaal qowlkan ku saabsan qaydaayo odhanaya ciddii marka waxa weeye xagga ciddii shahaadadu maqbuul tahay oo bimacnaa waxa weeye muslimiin cuduul ah oo bimacnaa cadaaladii saxaabada iyo markaysaga markaa shabahaya cidday uga markhaati kacaan shahaadadooda markaysa waxay noqonaysaa maqbuula aynay mutacadid yihiin waa qowl kollay markaysa muctabara waa qowl muctabara weeye xadiis kalena waa sheegayaa oo tilmaamayaa markaysa markaa afar jiiraankiisa ka mida u dhow yacni iyagu inay usii aqoon badan yihiin baa laga tilmaamaya xadiiska caynkaasina waa soo arooray yacni dadka markaysaga jiiraankiisa ee u dhow yacni markaa sheegaya kaasina waa jiraa culamada qaarkood xoogaa waa soo dhoweeyeen xadiiskaas eh, sidaa tilmaamaya albani laftiisuna wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa ku soo arooriyey maa min muslim yamuutu fayashhadu lahu arbacatu min ahli abyaati jiiraanihi aladnayayn anahum laa yaclamuuna minhu ila khayra ila qaala allahu tacaala wtabaaraka qad qabiltu qowlakum aw qaala bishahaadatikum wghafartu lahu ma laa taclamuun marka axaadiistani waxay ku wareegeysaa shahaaday ku wareegeysaa axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa malaa'igta ayaa carabada bini aadamka ku hadasha ay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum shuhadaa ullahi fi lardi riwaayo kalena ay ku timi waalmu'minuuna shuhadaa ullahi fi lardi dabeedna uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina lilahi malaa'ikatan tantiqu cala alsinati bani aadama bima fi lmar'i min alkhayri washar allah waxaa u sugnaaday malaa'ig carabada bini aadamka ku hadlaysa oo ku sheegaysa wixii qofka ku sugnaado khayr iyo shar labadaba ah wixii khayrana ku sheegaysa wixii sharna ku sheegaysa marka shahaado beenbeena kolleyba kuma markaa rumoobayso saas aawadeed qowlka marka ayuu doortay ibnu xajar in saxaabada ayna ku gaar ahayn wakadalika albani saasuu dooranaya markuu ka hadlayo wuxuu odhanaya wathanaa'u bilkhayri cala almayiti min jamcin min almuslimiina alsaadiqiin aqalahum ithnaan min jiiraanihi alcaarifiina bihi min dawi alsalaaxi waalcilmi muujibun lahu ljannata bifadli illah wuxuu ka cabbiray ammaanta khayr lagu ammaano meydka oo jamca muslimiina oo run sheegaya kuwa beenbeenta isaga markhaati furaya maa oo run sheegaya ay ka markhaati kacaan oo ay laba ugu yar tahay jiiraankiisa yacni alcaarifiina bihi garanayo min dawi salaaxi kuwa wanaagsan ka mid a dadka wanaagga u saaxiibkaa ka mida iyo walcilmi dadka cilmiga u saaxiibka ah ka midii muujibun lahu ljanna jannaday u waajibinaysaa bifadli illah dabeedna axaadiistuu soo arooriyey axaadiista ayuu soo arooriyey oo saa ku keenay marka dadka qaarkood waxay ku ammaanayaan wax dee sharba ah baa laga yaabaa inay iyagu markaysaga khayr u qabaan oo ay ku ammaanaan qaar baa laga yaabaa shirkigii bidaca inay ku ammaanayaan ay leeyihiin nin wanaagsan buu ahaa oo deedna laga yaaba shirkiyaad iyo bidac iyo wax la mida qaar waxaa laga yaabaa markaysa markaa nin wanaagsan buu ahaayo markaysa markaa waxaan yani sidaas markay leeyihiin waxay ku ammaanayaan inay tahay waxyaalo markaysa marka waxaan yani fisqi iyo dulmi iyo yani tacaddi iyo yani markaysa waxyaalahaas inay ku ammaanayaan qaar beenbeen bay ugu markhaati furayaan marka waxa weeye cala kulli xaal qowlkani waa qowl markiisa waxa muctabar ah oo kolley ahlucilmi ahlu sunniyi ku tageen oo waxa weeye markaa dadka ayay qaydeen oo yidhahay muwaasafaadka waa inay yihiin dad shahaadadu maqbuul tahay oo waxa weeye ahluliimaan oo cuduul ah waa inay yihiin dad garanayana waa inay yihiin dad garanayana waa inay yihiin oo ruuxa markaysa markaa dee inuu korkaasun ka arkay kuma filla asar saxiixa waxaa ku soo arooray cumar bnu khadaab baa wakhtigiisii ninbaa markhaati loo keenay markaasaa markhaatiyada marka la furaayo waxaa marka hore laga markhaati kici jiray ninkani markhaati gal ma yahay markhaatigaa markhaati ka horrayn jiray maaha mid walba iska markhaati kaca lama odhan jirin marka la soo taagaa la odhan jiray yaa garanaya ninkan horeyaa ku garanaya markaasaa dabeedna odhan jiray ciddaa ciddaas ay garanaysa markaasaa la odhan jiray u yeedha marka loo yeedhaa la odhan jiray ninkan maxaad ku taqaanaa markaasaa dabeedna markaysaa loo weydiin jiray si loo ogaado ninkani markhaati gal ma yahay markhaati gal maaha ile xukun sharcigaa lagu binaynaya warkiisa lagu dhisayaa cumar bnu khataab baa nin loo keenay qisadu sanad saxiix ku saarantay albani saxadeeda wuxuu ku caddaynaya irwaa'u lkhaliilka nin baa markhaati loo keeno markaasuu yaa ku garanaya markaasuu yihi hebel baa i garanaya hebelkii baa loo yeedhay ka warran ninka ma taqaana haa waa aqaana wuxuu ku yidhi cumar ma waxaa tahay jiiraankiisa iyo dariskiisaa tahay madkhalkiisa iyo makhrajkiisa garanaya wuxuu yidhi maya wuxuu yidhi haddaba safar miyaad la gashay oo ragga akhlaaqdooda lagu garto wuxuu yidhi maya safarna lama gelin haddaad dirham iyo diinaar miyaa ku macaamisheen oo qofka xalaal miiradkiisa lagu aqoonsado miyaa isugu timaadeen xoolo markaasuu maya ma taqaanid waxaa laga yaabaa isagoo masjidka ku jira oo marna madaxa fooranaya marna sare u qaaday inaad aragto albaani wuxu ohanaya sanad saxiixay kusoo arortay qisada soomaalidu sheegaan taasaa la soo tarjamay ya jid miyaad la martay jidiin miyaad la cuntay jabad miyaad la degtay qisadu waa mutarjama waa mid la soo tarjamay marka albaani wuxu ohanaya sanadkeedu waa saxiix marka khulaasadu waxay tahay ciddii waxa weeyaan ciddan aqoon u lahay ee garanaysa oo riwaayaadka qaarkood shiiraanka sheegayaan marka horena markaysaga yacni cid eh, markhaatigooda iyo shahaadooda la aqbalaya ay tahay ta noocaasa ayay culammadaas markaa ra'yigaa ku tegey ay dooranayaan culamada kalena dee ixtiyaadkay raacayaan ila baabkan waa baab haybiye baab haybiye weeyaane ixtiyaadkay raacayaan yacni waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii qaarkood buu yidhi wallaahi anigu markaa ma garanaya meeshuu gelay oo saxaabadiisii u gargaaraya garabkaiyo gaashaanka u ahaa daafacayey oo markii waxa weeyaan xadiidka bukhaariga cusmaan ibnu madcuun uu dhintay cusmaan ibnu madcuun wuxuu ka mid ahaa saxaabadii muhaajiriinta ahayd buu ka mid ahaa weliba makana raggii lagu dhibaateeyuu ka mid ahaayo qurayshi il bay kaga ridayey maka markii dambena waa soo hijrooday nebigana calayhi salaatu wasalaam waa la jihaad galay waa la dagaal galay dabeedna dagaalkii baa lagu soo dhaawacay markii lagu soo dhaawaca la soo qaaday dhaawicii buu akhiiran u dhintay goobtii kuma dhiman gabadhan saara waxay tidhi xadiiska bukhaarigu ku sugan yahay raxmatullaahi calayka abasaa'ibi shahaadatii calayka ana allaha akramak raxmadda ilaahay korkaaga ha ahaato abasaa'ibow markhaatigaan kuu furayaa waa inuu ilahay ku sharfay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa yudriiki ana allaha akramah maxaa ku garansiiye ku ogeysiiye inuu ilaahay sharfay markaasay tii waxba markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa huwa faqad jaa'ahu alyaqiinu min rabbih wa innii la arjuu lahu alkhayr isaga miyaa cismaan miyaa tii dhabta ahayd oo geerida ahayd baa u timi oo xagga rabbi uga timi anna khayr baan u rajaynaya wallaahi maa adrii wa ana rasuulullahi maa yufcalu bih hadda u fiirso nebigu wuxuu yidhi khayr baan u rajaynaya haddana maca daalik wuxuu yidhi intuu dhaartay anoo rasuulkii ilaahaya sala allahu alayhi wasalam ma garanaayo wax lagu fali doono garan maayo gabadhii baa arrinkii ka murugootay hadalkii ka dhacay markaasay riyootay markay riyootay waxay ku riyootay il durduraysa oo la yidhi haadihi lcumaan markaasay nabiga u timi calayhi salaatu wasalaam qisadiiba u sheegtay riyada dabeedna wuxuu ku yidhi daaka camaluh camalkiisii buu yihi waa camalkiisi ayuu yidhi marka waxa weeye maadaamuu baab haybiya yahay ayaa ahlucilmiga ahlu sunnaha qaarkood ka tawaqufeen oo yidhaahdeen annagu marka ashkhaasta ma jasminayno in khayr loo rajaynaya waa jirtaa oo cid kastoo salaax ka muuqdo ama khayr lagu ammaano khayr waa loo rajaynaya laakiin masaladu waxay ku saabsan jasmigay ku saabsan tahay qacciga la qacinayo la jasminayo waa ahlu janno ama waa ahlu naar bay ku saabsantahy haddaad darafka ahlu jannaha markaysa waxaa jasmisana darafka kalena inaad jasmisa ka imanayso aad tidhahda hebel low ahlu naar in sharkii lagu sheegay daraaddeed aad tidhaahdo markaysa marka jamac baa ku sheegay yacni muslimiin ah oo cuduul ah ayaa inuu ahlu shar ahaa ku sheegay sidaas aawadeed ka taradudi maayo hebel naarta ku jiraan waa ahlu naar waa tiaa wajabat wajabat laakiin xagga khayrka inaad tidhaahdo waxa weeyaan waa yacni u qiraya waxaa odhanaya wajabat xagga sharkana waa ka gaabsanaya ee labadii waxaad moodaa in la kala qaybinaya marka marka waxa weeye qowlkani kollay quwadiisa waa leeyihi laakiin anigu xagga ixtiyaadkaan isaga badiya yurja lahu lkhayr khayr baa loo rajaynaya laakiin jasmigaa laga hadlaya qaciga ya kolley laakiin waxaa la waafaqsan yahay albaab furan inaynay ahayn oo cid waliba cidda uga markhaati kacdo inaanay caam sidaa u ahayn cid ahlu salaaxa oo taqaana oo markaysa marka waxaan yani shahaadadooda maqbuulo tahay oo mutacadid ah baa ra'yigani ku saabsan yahay ya waa qowl kolle quwadiisa leh haddii dawaabiddaa loo raaco laakiin wax sii daysan cid qabtaa ma jirto culamada ahlu sunnaha oo dadkan marka waxa weeye aan shahaadadu maqbuulo ahayn ee aan markaysa marka waxaan yani waxay wax ku ammaanayaan sharci aanu daba fadhiyin ama markaysaga shahaadada beentaa iska furaya inaan markaysaga waxba ku sugnaanayn waa laysla ogoliyey waayahay waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu aadaabi asayri walnuzuuli walmabiiti waalnawmi fi safar baabkaasaynu ku jirnay xadiidka sagaal boqol iyo afariyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo siddeetan wa can abi jacfarin cabdullaahi bni jacfarin radia allaahu canhuma qaala ardafanii rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam daata yowmin khalfah cabdullahi bnu jacfar waxau yidhi radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi ardafanii waa ifangeliyey rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay daata yowmin maalin gudaheed buu ifangeliyey ama maalin maalmaha ka mida khalfahu isaga gadaalkiisa yacni ayuu ifangeliyey oo bimacnaa daabbaduu saaraa buu fandambeedka isaaray marka irdaafkaa laga garanayaa kollay inuu fandambeedka saaray khalfahu iska tawkiid baa loo keenay wa asara ilaya xadiisan laa uxadisu bihi axadan min annaas wuxuu yidhi cabdulahi bnu jacfar wa asara ilaya xadiisan wuxuu ii siraystay oo hoos iigu sheegay xadiisan xadiis xadiiskaasoo laa uxadisu bihi axadan cidnaba aanan u sheegayn ciddaasoo min annaasi dadka ka mida wa kaana axabba ma istatara bihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam lixaajatihi hadafun aw xaa'ishu nakhlin wa kaana axabba ma wuxuu ahaa kii ugu jacaylka badan ee istatara bihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nebigu uu gabood ka dhigto isku asturo lixaajatihi dantiisa isugu asturo bimacnaa markuu xaajo gudanaayo oo istijoonaayo wuxuu isku asturo wuxuu ugu jeclaa yacni hadafun yacni shay marka waxa weeye yacni marka taagan oo qarinaya hadaf waxaa la yidhahdaa waa kullu shayin cadiimin murtafic waa shay kastoo weyn oo markaysa marka waxaan yani sare u kacsan waa shay uu gabbood ka dhigan karo hadafun aw xaa'ishu nakhlin ama geed timireedyo markaysa waxaan yani dayrkoodoo kale yacni beer oo kale dayrka lagu soo xidhay inuu dayrkaa dibadda kaga soo gabbado o kale inuu dayrkaa dibadda uu ka soo fadhiisto oo gabood ka dhiganayo yacni xaa'ita nakhlin yacni markaa gidaar geed timireed iyo ku wareegsan rawaahu muslim muslim baa soo wariyey haakada mukhtasaran sidaasuu u soo wariyey xaal uu yahay mid la ikhtisaariyey wazaada fiihi lbarqaaniyu biisnaadi muslimin haada barqaani sheekha la yidhaahdo ee mustakhrajka leh saxiixu muslim waxa uu ku kordhiyey intuu biisnaadi muslimin haada sanadka muslima kana ku soo wariyey bacda qowlihi xaaishu nakhlin wa fadakhala xaa'itan ziyaadadan buu la soo wariyey fa dakhala nebigu waa galay calayhi salaatu wasalaam xaa'idan yacni gidaar buu galay gidaarkaasoo lirajulin min alansaar nin ansaarta ka mida u sugnaaday fa idaa fiihi jamalun waaba yadii uu ku sugan yahay awr ku sugan yahay awr baa ku sugan falamaa ra'aa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam markuu awrkii arkay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam jarjara waa ololay cod buu bixiyey ya jarjara waa ololay ama waa sawdeeyey wadarafat caynaahu labadiisa indhoodna waa ilmeeyeen awrkii baa ilmaynaya ya rasuulku u cabanaya oo ninka uga ashkatoonaya fa ataahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigaa u yimi awrkii raxmadda nebiga eeg fa masaxa saraatahu wuxuu masaxay xaggiisa saruu masaxay yacni kuriskiisa iyo dhabarkiisa iyo dhulkaasu markaysa waxa masaxay saraatu kulli shayin dahruhu aclaah fa masaxa saraatahu kuriskiisa ayuu masaxay iyo korkiisa ay sanaamahu yacni kuriskiisu masaxay wa difraahu labada dhegood ee awrka halka ka dambaysana waa masaxay halkaa dawaadiisii halkaana waa masaxay fa sakana waa xasilay oo hintii buu daayey oo hintii iyo ololkiiba waa joojiyey fa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam man rabbu hada aljamal awrkan yaa u saaxiiba ninkii awrkan lahaa mii haddana mar labaad buu wuxuu ku celiyey liman hada aljamal awrkan iyuu u sugnaaday fa jaa'a fatan min alansaar waxaa yimi wiil ansaara ayaa yimi wiil ansaar ka mid a ayaa yimi faqaala wuxuu yidhi haada lii ya rasuul allah anuu ii sugnaaday rasuulka ilaahayow faqaala wuxuu yidhi afalaa tattaqi illaha fii hadihi albahiima war maad ilahay kaga baqdi fii hadihi albahiimati neefkan xoolaha ah maad ilahay kaga baqdi allatii taasoo mallakaka allaahu iyaaha allah ku mulki siiyey albahiimati baa laga sifaynaya fa innahu yashkuu ilaya waa ii cabanayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innahu awrkani ay fa ina aljamala yashkuu ilaya anigu ii cabanaya annaka tujiicuh inaad gaajaysiisuu iga cabanaya wa tud'ibhu aad daaliso wa tud'ibhu aad oo bimacnaa waxaan daaqadiisa ahayn oo mashaqo badanna waad ku kalliftaa calafna ma siisidoo waad gaajaysiisaa labada arrin buu ka cabanaya warawaahu abu daawuuda ka riwaayati albarqaani abu daawuudna wuxuu u soo wariyey sida barqaani u soo wariyey si la u soo wariyey qowluhu difraahu difraahu huwa bikasri daali wuxuu ku sugan yahay daalka hoos dhigiisa daalkaasoo almucjamati tii dhibicda lahayd yacni marka ah dhibicda loo yeelay wa iskaani ilfaa'i iyo fa'da marka in la reebo wa huwa lafdun mufradun waa lafdi mufrada difra marka la yidhaahdo mu'anasun oo la ta'niisiyey marka difraahu waa halkaa markaa yani ka dambaysa dhegtiisa markaa ka dambaysa qaala ahlulua ahluluga waxay yidhahdeen addifra almawdicu aladii yacraqu min albaciiri khalfa aludun waa meesha dhididda ee dhegta ka dambaysa waa dawaadda weeye tud'ibuhu waa daalisaa ay tutcibuhu waa daalisaa bay la macnotay xadiiskani wuxuu ka mid yahay mucjizaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam ee nebinimadiisa caddaynaysa ayuu ka mid yahay siduu markaa uga mid yahay oo xadiiskani kuugu caddaynayaana waxay tahay dee dadkii kale markay soo galaan uma cabanaynin awrka mana ooyeyn laakiin rasuululahi moxamed sala allahu aleyh wasalam maadaamuu garanayo in rasuulka ilaahay uu yahay waa u cawuuday waana ooyey ya yani waxa waana ololay waxaa kaloo ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu gartay waxa uu sheegaayo oohintuna waa calaamad weeye wooy markuu nebigu taabto salaaxayna waa aamusay waa joojiyey cabashadu markaa nebiga u sheegtayna waa kaa nebigu sheegay fa innahu yashkuu ilaya annaka tujiicuhu wa tud'ibuh ya inanka ma ictiraadino ma odhan markaysaa waxba ma daaliyo mana odhan waxa weeye marka calaf baan siiyaayo waan soo dhergiyey ma odhan taasna waxay ku tusinaysaa isaga laftiisu inuu sallimay oo markaysa marka waxa dacwadda lagu soo oogay inaanu iska daaficin ee uu aqbalo qaatay ayay ku tusinaysa marka xadiisku wuxuu ka mid min dalaa'ili nubuwati ashyaada caddaynaysae faraha badan leh nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynaysa ayay ka midta ayay ka midta waxaa kaloo xadiisku kutusinaya raxmada nebigu calayhi salaatu wasalaam xayawaanka u naxariisanaya ku tusinaysa iyo siduu u wacdinayo dadka ugu waaninaayo ya ayay ku tusinaysa xadiiska sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo koob iyo siddeetan wa anasin abu daawuud wuxuu ka soo wariyey anas ibnu maalik qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahaan jiray idaa nasalnaa manzilan haddaanu degno meel la dego laa nusabixu qaaraan markaa sunnaysan baanu ahaan jiray oo salaad sunna a ah tukan xataa naxulla arixaal ilaa aannu rarka furfurro aanu tuldaha rarka ka furro sunna maanu tukan jirin rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin calaa shardi muslim sanad shardiga muslim ku sugan ayuu ku soo wariyey wa qowluhu laa nusabixu ay laa nusalli naafila tasbiixda waxaa loo jeedaa salaaddii sunnada ahayd laa nusabixu qaaraan salaad sunna a ah tukan baannu ahayn laa nusalli naafila wa macnaahu macnihiisu waxa weeyaan anna annagu maca xirsina cala asalaati lala qabo inaannu salaadda ku dadaalayno laa nuqadimuha calaa xadi rixaal kamaanu hormarinayn yacni marka rarka tuldaha inaanu ka furfurro waannu ka rogno kamaanu hormarinayn Eh, laakiin waxaanu hormarinaynay marka ugu horraysa in culayska saaran tuldahan laga furo oo iyaga marka culayska laga dhigo iyo iraaxati dawaab iyo marka daabadahan in loo raaxeeyo oo culayska laga rido saas aawadee culayska in loo daayo maaha waxyaale culayska in loo daayo maaha waa in marka waxa weeye inta xaajada lagu kaaftoomaa inuu ku intifaacno xoolaha waa loo abuuray oo innagaa laynoo abuuray ha yeeshee wax tacaddi ku ah manfacana ayna inoogu jirin waa inaan lagu samayn in iyadoo wakhtigii xaajadu ay dhammaatay yacni culayskii ay iska sidaan yaa oo dana kale la yska qabsado xaajo gaaroo markan ku suganna aynay jirin markaa inay sidaan ta noocaasi waa arrin qalad ah saas aawadee waa in laga rogaa waan markaa waxa loo raaxeeya loo raaxeeya xoolaha loo turaa yacni markaa loo turaa marka taas ayaa wa xadiiska laga qaadanaya salaaddii saxaabadu ay aadka u jeclaayeen yacni waxa waxaweeyaan way u kaadin jireen ilaa inta marka waxaw rarka ay ka rogayaan ee miday markaa sunno iska geli jireen marka waxa ma aha iyagoo marka rarkii saaran yahay tuldihii saaran yahay marka taasna calaa kulli xaal xadiisku wuxuu tilmaamayaa raaxaynta loo raaxaynayo xoolaha qadarka xaajadan lagu kaaftoomaayo culayska marka intuu saarnaanayo inta loo baahan yahay laga maarmi waayey bes waa inuu ku ekaadaa wixii kale waxay noqonaysaa mamnuuc bay markaa noqonaysa mamnuuc bay noqonaysa marka wixii tacaddi ku ahoo dhan waa in laga ilaaliyaa xataa xoolaha marka la qalayo waa inaan la gaajaysiin oo aan marka waxa weeye la haraadin oo la odhan kollayba waa la qalaya intuu nool yahay waa in loo raaxeeyaa oo la waraabiyaa oo calaf la siiyaa oo caws la siiyaa yaa oo raaxadooda markaysaa lagu dadaala intay nool yihiin waxyaalaha hadda dhaca waxaa ka mid a yacni xoolaha marka waxa weyaan yani gawaadhida sidee ee soo qaada ee waxaa laga yaabaa saq dhexe inuu soo galo iyagoo halkii iska saaran baa markaysaga loo daayaa la yska seexdaa oo dabeed markaasa waxaa laga yaabaa barqo dheer in laga rogo barqadii in laga rogaa laga yaaba e waxaana marka ay munaasib ku ahayd meel ay ku nasan karaan in markaysa lagu dejiyo oo markaysa markaa waxae aan loo daynin markaa yacni gaadiidkay saaran yihiin gaadiidkan ma fadhiisan karaan waxa laga yaaba qaarkood inay baktiyeen qaarkood waxa laga yaba inay dhibaataysan yihiin marka in laga rogo raaxada loo raaxaynayo aad bay marka u fiican tahay fadli ajarna waa laga helaya haddii la ixtisaabo baabka boqol iyo sagaal iyo lixdan baabu icaanati rafiiq saaxiibka in la kaalmeeyuu u baab yahay yacni jeclaysiga la jeclaysanaayo ama wanaagga ay leedahay ruuxa markaa saaxiibkaa ah ama rafiiqaaga ah inaad kaalmaysee safarka aa wada tihiin ama wada socotaan fi lbaabi axaadiisu kasiiratun taqadamat baabka waxaa ku sugan axaadiis fara badan oo soo hormartay ka xadiisii wallahu fii cawni alcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiih waxaa ka mid ah axaadiista xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam allah wuxuu ku sugan yahay kaalmada addoonka maa kaana alcabdu muddada addoonku u ahaaday fii cawni akhiih kaalmada walaalkii mid ku sugan muddada uu addoonku ahaaday allahna kaalmadiisa ku sugan yahay macnii intuu walaalkii kaalmaynaayo walaalkiisa muslimka intuu kaalmaynaayo oo waxaan dembi ahayn uu ku kaalmaynaayo allahna isaga waa kaalmaynaya aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahi noocii camalku ahaa ayay abaalmarintuna noqonaysa wa xadiisii kullu macruufin sadaqa iyo xadiidkii sheegaayey shay kasta oo wanaagsan sadaqatun sadaqad weeye bimacnaa ajar sadaqa laga helo kale ayaa laga helaya ajarkii sadaqadda laga helaya wa ashbaahihima iyo labadaa xadiis axaadiista kale ee shabbahadee la midka xadiiska sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatan wa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala baynama naxnu fii safar abi saciidin alkhudri waxau yidhi wakhti gudihiisoo naxnu annagu fii safarin aanu socdaal ku sugnayn oo safar ku jirnay id jaa'a rajulun waaba yadio u yimi nin uu yimi calaa raaxilatin lahu bacdu culamaa'i alluga waxay yidhaahdeen id marmar baa loo isticmaalaa bimacna alfujaa'iya loo isticmaalaa haalib maaha laakiin wakhtiyada qaarkood baa loo isticmaalaa waxaanay culammadaasi yidhaahdeen baynaa ama baynamaa markay ka hormarto macna alfujaa'iya loo isticmaalaa a'immada luqada qaarkood baa saa maray waaba yadio uu nin yimi calaa raaxilatin lahu raaxilo korkeed buu ku yimi raaxiladaasoo lahu isaga u sugnaatay fa jacala yasrifu basarahu yamiinan wa shimaalan fa jacala ninkii wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinaayo basarahu araggiisa yamiinan xagga midig ay ilaa yamiinin xagga midig u leexinaayo wa shimaalan iyo xagga bidix intii ka ahaatay u leexinaayo fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lah man kaana macahu kii la jidhkiisa uu ahaaday fadlu dahrin duud dheeraada ama dhabar dheeraadii uu markaa la jidhkiisa ahaaday bimacnaa tulud kale oo la fuuli karaa ama daabad kale oo la fuuli karo oo rakuub laga dhigan karaa oo lagu dullaali karaa kii uu weheliyo falyacud bihi calaa man laa dahra lah yacni falyacud bihi ha ku xidhiidhiyo ama ha ku xambaaro ha ku qaado calaa man laa dahra lahu midaan markaa duud lahayn bimacnaa waxa weye rakuub uu fuulo midaan lahayn dahriga waxaa loo jeedaa rakuubkaa laga tilmaamay waman kaana macahu fadlu zaadin ku kastoo lahu isaga ay u sugnaatay fadlu zaadin sahay dheeraadii ay u sugnaatay fadligu waa dheeraadka falyacud bihi ha ku xidhiidhiyo ama markaysa markaa ha ugu deeqo calaa man laa zaada lahu midaan markaa sahay lahayn min alcaa'ida laga keena le caa'idaduna waa silada siduu markaa sheegaayaba daliilfaarixiinku marka macna sila ayaa laga tilmaamaya marka inuu waxa weeye sahayda marka ugu deeqo marka hadduu sahay siyaada haysto hadduu marka waxa weeye rakuub siyaada haystana inuu marka waxa weeye dee ugu deeqo marka inuu yacni marka rakuubka marka uu ka rakuub dhigto oo ha siiyo oo mahal mulki siiyo muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa kaas rakuubka yacni ha ku qaado ay falyaxmil calayhi siday shuraaxda qaarkood ku fasireen fadakara min asnaafi almaali maa dakarah wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam noocyada maalka wuxuu ka sheegay maa dakarahu waxa uu sheegay buu ka sheegay yacni anwaac kalena waa sheegay xataa ra'ayna ilaa aannu markaa u malaynay ama ra'aynaa aanu ogaanay annahu sha'niya laa xaqa liaxadin ay la istixqaaqa liaxadin mutaysad midkaayo u sugnaaday inaanu jirin axadkaasoo minnaa annaga naga mida fii fadlin wax siyaado oo dheeraada inaannu markaa gaarkii u mutaysanayno u yeelanayn ilaa sidaas malaynay rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii la joogtay ayaa waxa u yimi nin markaa rakuub saaran ninkii waxa weeye hareeruhu eegay ma hadlin marna xagga midig buu jalleecaa marna xagga bidix buu jalleecaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fiiro badnaa wuxuu ka fahmay ninkani inaanu wax sahaya wadan oo u baahan yahay sahay u baahan yahay xullo baa la daymoonayaa inay tahay bal cid markaa sahay iyo wax la mida bal ka kaalmayn kartaa inay jirto markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkan yidhi man kaana macahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lah masaladii marka waxa weeye oo keliya kuma kaaftoomine masaladii iyo masaa'il kaleba waa sheegay oo yacni muslimiintu inay sameeyaan nafla qaybsi inay sameeyaan qof waliba walaalkiisa muslimkaa nafta la qaybsado oo wixii markaa siyaade uu hayo ugu deeqo ayaa markaa laga qaadanaya hadday xagga sahayda tahay hadday xagga rakuubka tahay yacni nooc kastaba waa soo gelaya xataa xagga hubka dagaal oo kale marka dee la gelayo hubka markaysaga waxaa laga yaabaa dadka qaarkood hubkoodu inay ka jilicsan yahay baa dhici karto oo wax fiican aynay sidan ama hub nafli aynay sidan marka ninkii hub dheeraada sita oo xajadiisa ka ziyaada ah yacni isaguna waa soo gelayaa inuu markaa ugu deeqo ciddii markaa kale ee markaa walaalkiisa muslimkaee kale inuu ugu deeqo waa soo gelaysa markii waxa weeye saxaabadu warkaa ay maqleen waxaabay is yidhaahdeen wax alla waxa siyaadadaa idinku xaq gaara uma lihiin ee waxa markaa idin saaran wax alla wixii dheeraada inaa bixisaan ya saasay marka waxaweyan yani maleeyeen ama marka ay u qaateen xataa ra'aynaa annahu laa xaqa liaxadin minna fii fadlin yani wax siyaadoo xaajadiisa ka dheeraada inaanu xaqba u lahayn ilaa aanu isnidhi yacni xaq gaara uma lihdin sidaa aanu markaa malaynay marka waxay kutusinaysaa waxaweeye sida loo baahan yahay nafla qaybsiga khaasatan wakhtiyada markaysaga shadaa'iddiiyo dhibaatooyinku ay jiraan way kasii xag jirtaa xadiiska sagaal boqoliyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo shan iyo siddeetan wa can jaabirin radi allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam annahu araada an yaqzuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay an yaqzuwa inuu markaa duulo ayuu doono jihaad markaa u duulo ayuu doonay oo fa faqaala wuxuuhi yaa macshara almuhaajiriina waalansaar ururka muhaajiriin iyo ansaarow ina min ikhwaanikum qawman laysa lahum maalun walaa cashiira inna min ikhwaanikum walaaladiin waxaa ka mida qawman yacnii rag baa ka mida laysa lahum maalun walaa cashiira aynay u sugnayn wax xoola ah walaa cashiiratun wax qaraabiina aynay u sugnayn qaraabo dhowna aan lahayn xoolana aan lahayn falyadumma axadukum ilayhi arajulayni aw ihalaaa yacni xaggiisa ha u soo dumo oo bimacnaa waxa weeye naftiisa ha ku soo ladho ilayhi xaggiisa ha ku soo ladho alrajulayni laba nin aw ihalaasata ama saddex nin famaa liaxadina min dahrin yaxmiluhu ila cuqbatun ka cuqbati yacni axadihim famaa liaxadina midkaya uma sugnaanin min dahrin wax duudi uma sugnaanin wax duuda bimacnaa rakuub la fuulaa uma sugnaan oo min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadat alkulli dahrigii baa la sheegay waxaana loo jeedaa daabaddii la fuulayoo dhan baa loo jeedaa marka la yidhaahdo waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkulli waxaa loo isticmaalaa juskaasi waa inuu khusuusiyo gaara leeyihi juska ama qaybtaasi waa inay khusuusiyo gaara leedahay oo iminka dahri baa la cabbiray waxaa loo jeedaa daabaddii oo dhan waayo dee daabbadda ee duudkan la fuulayo khusuusiyo gaaray leedahoo intifaacan lagu intifaacayo fuulitaankeeda iyo koritaankeeda lagu intifaacayaa waa macno gaaroo ku suganoo khusuusiya weeye saasaa juskii inta lasoo gaar yeelay yacni markaa kulliga looga jeeda wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum maxaa loo soo gaar yeelay gacmaha wa min baabi itlaaqi aljusi wa iraayat alkulli lanna aksara alacmaali tusaawalu bialaydi ya camal qabasho marka laga hadlaayo iyo wax la qabanayo ficilada badankooda waxa lagu qabtaa gacmaha saasaa gacmihii inta la sheegay loo jeedaa qofkii oo dhan loo jeeda marka dahriguna saasoo kale famaa liaaxadina min dahrin midkaayo uma sugnaanin min dahrin wax markaa e, duudi uma sugnaan bimacnaa wax daabadoo la koroo rakuub laga dhigtaa uma sugnaanin dahrigaasoo yaxmiluhu isaga qaadaya ilaa cuqbatun ka cuqbati yacni marka iscidhbin mooyaane ka cuqbati ay ka cuqbati axadihim yacnii axadihim wuxuu u jeedaa ka cuqbati axadihim baa macnuhu dhacaya nusqada maxay qoraysaa daari minhaajku ilaa cuqbatun cuqbatan mise cuqbatun horta muxuu idin dabdine birrafci buu dabdine waa gart ay idinka nas buu idin dabdiye fatxaqura ka cuqbati markaa miyuu ka dambaysiinayaa yacnida mise waa ka horraysiinaya waayo nuskhadayda lafteedu waxay qoraysaa ilaa cuqbatun yacnii ka cuqbati axadihim saasay markaa qoraysaa nuskhada waxa weeye daliil faalixiinku waxay qoraysaa laba cuqbo ma soo celinayso laakiin asalka kitaabka markaan loo noqday kolley xadiiska waxaa soo wariyay abu daawuud iyo imaam axmed waxay ugu qoran tahay ilaa cuqbatun ka cuqbati yacnii axadihim oo yacniida markaa labada cuqbe laysku shabahayo marka la dhaafo dabadeedba axadka hortiibaa la dhigayaa saasay asalka ugu qoran tahay abu daawuudka iyo imaam axmed say ugu sobantabasaa nuskhada marka waxa weeye daliil faalixiinkuna waa ka duwan tahay saas aawadee isagu nasbadu dabdiyey oo cuqbatan yacni waxa weeyaan inay tahay cuqbata axadihim oo yacni markaa mansuubna ay tahay buu markaa dabdinaya uu leeyahay waxa weeye waxaa lagu nasbiyey master famaa liaxadina min dahrin yaxmiluhu ila cuqbata axadihim saasaa nuskhada marka waxa weye daliil faalixiin ku qoraysa yacniida mau qorayaba dabeedna wuxu uhi cuqba waa bidammin fa sukuun mansuubun cala almasdar yacnii ka cuqbati axadihim marka dabeedna tafsiir ahaan buu taa u keenay oo ku fasiraa laakiin asalka cala kulli xaal rafcaday dabdinayaan wejiga rafcada markaynu laqbayno waxay noqonaysa fama liaxadina midkaya uma sugnaanin min dahrin wax markaa rakuub oo la fuulaa rakuubkaasoo duudka rakuubkaa looga jeedaaye yaxmiluhu qaadaya ilaa cuqbatun ka cuqbati cuqba mooyaane marka dahri baa waxay tahay marfuuc bay tahay minta la geliye xarfujarka zaa'idka ah oo litansiisi cala alcumuum loo geshay ayaa jaray asalku wuxuu ahaa fama liaxadina dahrun buu ahaa marka ilaa cuqbatun yacnii iscidhbin mooyaane dahri kale midkaaya uma sugnaan rakuub kale uma sugnaanin marka iscidhbintaa mooyaane kaanu isku cidhbinayna mooyaane oo ka cuqbati yacni la mida cuqbadii iyo iscidhbintii la mida yacnii axadihim buu u jeedaa waxaa macnuhu markaa u dhacayaa ka cuqbati axadihim oo mudaaf ilayhigii buu markaa gooyi ka cuqbati markuu yidhi cuqbatun ka cuqbati markuu yidhi mudaaf ilayhigii axadihim ayuu jaray axadkii buu ka jaray markaasuu yacnii ku keenay yacnii ku keenay marka calaa haada waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo wax rakuuboo midkaaye uu lahaa ma jirin mooyaane midaan isku cirbinayno bimacnaa ku miilaytamayno oo marba masaafaba qof fuulaayo yacnii qof baa laga yaabaa ilaa ili ka aragtay inuu markaa rakuubka fuushanaado inta kalena lugeeyaan waa ka soo degayaa mid kalaa intaa in la eg isaguna markaysaga markaa fuulayo rakuub ka dhiganaya yacni kiina waa lugaynayaa intaa markuu uh, kaasina intaa fuulo oo rakuub ka dhigto ayuu haddana ka soo degaya markuu masaafadii gaadho masaafadii meel baa lagu calaamadsanaya kii kale deedna haddana koraya yacni saasay marka waxaweye ku miilaytamayaanoo isu cidhbinayaan oo markastoo mid ka soo dego midbaa u daba maraya sida markaa nasbada uu hadda qorayo dee waxay noqonaysaa sida u qoran famaa liaxadina min dahri yaxmiluhu ilaa cuqbata axadihim ay cuqbatan ka cuqbati axadihim yacnii iscirbin mooyaane la mida iscirbinta midkiin macnuhu saasunbuu dee isaga dhacaya oo kaannahu laga tilmaamaayo fuulitaanun markaysaga fuulaynaa markaysaa waxa ma jirto tacaaqubkaasun mooyaane ya tacaaqubkaasun mooyaane oo fuulitaankii waa nooc khaasoo tacaaqubkii wuxuu noqonayaa markuu macno mastarnimo u fasirayo dee nooc fuulitaankee ka mida weeye laakiin waa fuulitaan yacni ruux aanu marka iska wada fuushanaanaynee masaafo mucayana fuushanaanayo lagana sugayo lagu miilaytamayo qaala fadamamtu ilaya inayni aw alaaa jaabir waxau yidhi waxaan eh, xaggayga ku soo daro u soo dumay eh, laba nin ama saddex maa liya ilaa cuqbatun ka cuqbati axadihim iima sugnaanin mooyaane iscidhbin mooyaane wax kale iima sugnaan ka cuqbati axadihim midkood iscilbintooda uu igula miilaytamayo kale ahaatay mooyaane min jamalii yacni markaa xagga awrkayga uu igala miilaytamayo oo marna uu isagu koraayo oo rukuub ka dhiganayo marna anigu aan korayo intaa mooyaane wax kale iima sugnaan bimacnaa waxa weye farqi kama lahaynoo sida uu isagu u fuushanaanayo u korsanaanayo wakhti mucayana ayaanana u korsanaanayay kama bursanaynin kamana badsanaynin waana isaga dambaynaynay rawaahu abu daawuuda xadiidka abu daawuud baa soo wariyey wakadalika imaam axmedna waa soo wariyey iyo bayhaqi sunan kubraha wa saxaxahu alalbaaniyu albaanina waa saxiixiyo xadiidka marka nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii muhaajiriintii ansaartii buu la hadlay waxaanu markaa ku yidhi walaaladiin waxaa ka mida midaan maal la lahayn qaraabo dhowna aan lahayn marka ninkii waxa weeye nin kastaaba laba nin ama markaa saddex nin marka hala naf qaybsado oo xaggiisa ha ku soo daro ha ku soo dhoweeyo ama xaggiisa ha u soo dumo oo waxa waxaweeye gaadiidka ha la wadaago rakuubka ha la wadaago yacni ceeshka ha la wadaago macnahaasoo kale u noqonaya saadka la cunayo sahayda la cunaayo iyo rakuubka la fuulayo mid walba ha la wadaago mid walba ha la wadaago markaasuu wuxuu sheegayaa jaabir ibnu cabdillaahi in markaa ay dhacday rakuubadii in la wadaago oo saddex nin markaa waxa weeye ama laba nin ay yacni wadaagayaan oo isaga dambaynayaan oo midba masaafo markaa uu fuulayo daabaddii haddayna awoodi karayn in laba wada fuulaan irdaafku kuma bannaana yidhahdeen culammadu oo marka daabadda cid la fangelinayo laba nin ay wada fuulayaan waa inay awoodi karaysaa oo tacaddi aynay ku ahayn laakiin haddayna awoodi karayn oo ay tacaddi ku tahay in la wada fuulaa ma bannaano tacdiib lagu sameeyaa marka maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa waa la ysaga dambaynayaa midba qadar buu fuushanaanayaa qadarna waa lugaynayaa sidaasaa loogu miilaytamayaa laysu daba joogaa ee cuqbadana waa tacaaqubka laysaga dambaynaayo wey ninkii lahaana dheeraad ka yeelan maayo xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu samayn jiray oo daabbaddiisa asxaabta qaarkood ayaa markaysaga kuula miilaytami jiray markaasaa marna rasuulku sala allahu aleyh wasalam fuushanaan jiray oo uu markaa waxa korsanaan jiray marna ka soo degi jiro lugayn jiro markaasaa saxaabi kale kori jiray markaasaa nebigu lugayn jiray waxaa la yidhahdaa masaafada markaysa waxaa yani maka iyo madiine udhaxaysa waa afar boqol oo kilomitir waa ka badan tahay waxbaa raaca afar boqol iyo labaatan baa hadda lagu sheegaa masaafada intaa la eg nisfa almasaafa nebigu waa lugeeyaa layidhi ya masaafada marka la kala badho nus ahaan waa lugeeyaa layidhi siday ku timina waxay tahay waa tacaaqubkaas marka isagiiyo nin kale ay ku miilaytamayaan oo marka waxa weeye isaguna in fuushanaanayo inta kalena uu lugaynayo ninkaa kalena intaa kale uu nebigu lugaynayo uu markaysagaa fuushanaanayo dabeedna haddana uga soo degayo saxaabadii markay ka diidaan dee nebigu kama yeelayn ilaabay labad yeelaysa ya marka waxa weye waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni deeqdiisa waxay ku tusinaysaa akhlaaq wanaaggiisa waxay ku tusinaysaa saxaabadiisa siduu uga warhayey waxay ku tusinaysaa sida marka waxa weeye in la ystaageero oo la iscaawiyo oo la yskaalmeeyo uu u dhiiri gelinayey sida uu qudwo fiican iyo ku dayasho fiican uu nebigu ugu ahaa calayhi salaatu wasalaam yacni marka ugu ahaa oo isagoo marka waxa dadkii ku booriyey marka inay sidaas sameeyaan inuu isagu khilaafo dee nebigu ma yeelayn ma yeelin laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana qof waliba markuu arko rasuulkii oo sidaas sameeyey yacni dadkii kalena waxa weeye waa ku deeqayaan oo waa samaynayaan waa samaynayaan mm, waa samaynayaan xadiiska sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo siddeetan wa canhu waxaa abu daawuud ka soo wariyey jaabir ibnu cabdillaah qaala inuu yidhi kaana rasuululahi llahi sala allahu aleyh wasalam yatakhallafu fi lmasiir wuxuu jaabir yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray yatakhallafu mid markaa dibdhaca oo dambeeya fi lmasiiri socodka gudihiisa mid dambeeyuu ahaan jiray wuxuu u dambaynaya inuu sidiisa u gaabinayo ma ahee cidda hadhaysa ama taagta daran ama waxaweeye aan socon karayn si uu u ogaado oo dabada isaga raaciyo ayuu marka u dambaynayey fayusji adaciifa wuxuu soo kaxaynayey addaciifa ka taagta daran wa wayurdifu waana fangelinayey wayadcuu lahu waana u ducaynayey wayadcuu lahu waana u ducaynayey rawah abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ku soo wariyey wa xasanahu alalbaaniy albaanina waa taxsiiniya xadiidka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu saxaabadiisa xogogaa lagu noqonaayey oo waxa weeye kooda daciifka iyo kooda taagta daran iyo kooda aan socon karaynin iyo kaan rakuubka haysan mid walba si u ogaado inuu xagga dambe ka mari jiray oo dabada iska soo raacin jiray markaasaa ku yacnii e, daciifka ah waa soo kaxayn jiray hadduu fangelin karayo waa fangelin jiray wakhtiyada qaarkood waa u ducayn jiray wakhtiyada qaar buu nebigu calayhi salaatu wasalaam daabadii dee daciifka ahayd aan soconaynin yacni ugu ducaynaayey markaasay marka yacni yani si xoogle u socon jirtay si xoogle ugu socon jirtay marka waxaa laga qaadanayaa yani markaa in eh, laga warhayo oo khaasatan cidda markaysa markaa waxaan yani dee hogaamiyaha ah laga rabo markaysa markaa dadkii inuu ka warhayo oo uu markaysa markaa waxaan xaal ogaado oo uu tabantaabiyo markaysa cidda taagta daran yani markaa aad iyo aad uga warhayo ayaa laga qaadanaya marka baabkii icaanada waa khuseeya icaanati rafiiq yani xadiidku waa khuseeyaa oo ducada loo ducanaya waa nooci caana ah weeye fangelinta la fangelinaya waa nooc kaalmayn ah waa nooc kaalmayna weeye labada mid walba kaxaynta lasoo kaxaynaya ka daciifka laftiisa waxa weyaan waa saasi eg marka baabkan wuxuu ku saabsan yahay in la yskaalmeeyo ayuu ku saabsan yahay wax la ysku kaalmaynayaana waa wixii aan dembi ahayn wax dembiya cidnaba in lagu kaalmeeya ma bannaana baabka boqoliyo toddobaatan baabu maa yaquulu idaa rakiba daabbata lisafar wuxuu u baab yahay wuxuu odhanaayo idaa rakiba daabbata daabadda hadduu fuulo oo lisafari socdaal u fuulo inuu safraayo aawadeed u fuulo wuxuu odhanayo oo dikri ah ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wajacala lakum min alfulki waalancaami maa tarkabuun allah wuxuu idin yeelay oo idin abuuray min alfulki xagga addoonyaha iyo walancaami nicmoolayda wuxuu idinka abuuray maa tarkabuuna waxaa fuushaan ay aladii tarkabuuna litastawuu calaa duhuurih waxaa ashyaada ilaahay idinku abuuray saa ugu intifaacdaan litastawuu si aa markaa uga korraysaan oo ugu sugnaataan calaa duhuurihi yacnii duudadkooda ama dhabarradooda si aa ugu sugnaataan oo rakuub uga yeelataan uma tadkuruu dabadna aa xustaan nicmata rabbikum nicmada rabbigiin aa xustaan ida stawaytum calayhi markaa daabadaha aa kortaan ee markaa dawaabkaa kortaan iyo doonyaha markaa fuushaan ee nicmada rabbi aa xustaan allah idinku nicmeeyey ilaa allah baa idinku nicmeeyo idin sakhray wa taquulu aad tidhaahdaanna subxaana aladii sakhara lana haada waxa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer aladii kii sahara lanaa haada kan noo sakhiray oo noo leyliyey oo noo dulleey waa mid noo sakhiran oo noo dullaysan nooga yeelay ilaahay noo sakhiray ee noo dulleeyee noo layliyey ayaa xumaan ka nasahanoo xumaan ka dheer oo aanu nasahayna wamaa kunnaa lahu muqriniin wuxuu allah noo sakhiray wamaa kunnaa walxaal maa kunnaa aanaan ahayn lahu muqriniin shaygan qaar awoodi kari lahaa inay markaa ama khasbaan ama dirqiyaan yacni markaa annagaan kari karaynin ayuu ilaahay noo sakhiray oo noo leyliyey marka lana damiirka ku jira ee maxalu jar baa laga xaalaynayaa jumlada wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun waxaanaan ahayn qaar markaa awoodaayey inay dirqiyaan ama khasbaan wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun waxa bannaan in laga dhigo mutaraadifataan laga dhigo labada xaal oo sahara lanaa haada kan buu noo sakhiray wamaa kunnaa lahu muqriniin wuxuu noo sakhiray wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun ama la yidhahdo wamaa kunnaa damiirka kunna naadaasaa laga xaalaynayaa waxaanaan ahayn qaar awoodaya wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun walxaal innaa annagu ilaa rabbina la munqalibuun xagga rabbigayo aan u gadoomayno waxay noqonaysaa xaala laazima ayay noqonaysaa oo marlayba xagga ilaahay waa loo noqonaya waa loo gaddoomaya marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal marka waxaweye doonyaha la fuulo iyo marka daabadaha la fuulo mid walba in la akhrinaayo dikrigaas la akhrinaayo ee subxaana aladii sahara lana haada wamaa kuna lahu muqriniina wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun ayaa laga qaadanaya waa wax ilahay inoo sakhiray axaadiistu waxay inoo sheegaysaa wax laga hormarinaayo marka hormarinta wax laga hormarinaayo diidi mayso aayadduna diidi waxaa laga qaadanayaa xaal walba in ilaahay la xusaayo marka xaaladdanna waxay ka mid tahay dikriga loo sharciyeeyey ee loo sunneeyey in dikrigaa la yidhahdo xadiidka sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatan ee dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetan wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kaana ida istawaa calaa baciirihi khaarijan ila safar ibn cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam kaana ida istawaa calaa baciirih wuxuu ahaan jiray markuu koro daabaddiisa yacni tuluddiisa markuu koro hashiisii oo kale markuu koro oo innagii nidhi baciir erayga la yidhaahdo fii lugati alcarab waxaa lagu yidhaahdaa waa neefka geela baa la yidhahdaa tuludda ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto awrka iyo hasha mid waliba waa baciir curfi xaadisa weeye in lagu gaar yeelo baciir awrka lagu gaar yeelo waa curfi soo derriyey mar dambe siday culammada luqadu sheegeen marka nebigana calayhi salaatu wasalaam geela uu gaadiidka ka dhigan jiray waxay ahaayeen qaar dhadig bay ahaayeen kaana ida istawaa calaa baciirih wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu koro tuluddiisa rakuubka ah markuu koro wuxuu ahaan jiray sida hashiisii oo kale markuu koro khaarijan ilaa safarin wuxuu korayey xaalu markaa u baxaayo safar bimacnaa niyaysan yahay safar inuu u baxo waa xaala manwiya kabbara alaaa wuxuu takbiiran jiro allahu akbar odhan jiray saddex goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaal kadibna nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam subxaana aladii sakhara lana haada waxaa xumaan ka nasahan aladii kii sahara lanaa noo sakhiray haada kan noo sakhiray wamaa kunna lahu muqriniin wuxuu ilaahay noo sakhiray walxaal maa kunnaa annaan ahayn lahu muqriniin ay mutiiqiina qaar awoodi lahaa inay dirqiyaan iyo wax la mida ama khasbaan xaal aanaan ahayn ayuu markaa noo sakhiray wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun wuxuu noo sakhiray walxaal innaa ilaa rabbina lamunqalibuun xagga rabbiga xaalaan u gadoomayno ama yacni laga xaaleeyo wamaa kunna lahu muqriniin maanu ahayn qaar marka awoodi lahaa inay dirqiyaan waxaanaan awoodayn inaanu dirqinno wa inna ilaa rabbina lamunqalibuun allaahumma ina nas'aluka fii safarina hada albira waltaqwa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma yaa allaahu allaahow innaa nas'aluka annagu waa ku weydiisanaynaa fii safarina haada safarkayaga kan ah albira khayrkaannu ku weydiisanaynaa iyo wataqwa taqwada ayaannu ku weydiisanaynaa yani albira waxaa laga tilmaamayaa shayga khayrka taacada in la sameeyo ayaa laga tilmaamaya wataqwaana waa in taacadiina la sameeyo oo shaygii waajibka ama sunnaha lala yimaado muxaramaadkiina laga tago marka calaa hada waxay noqonaysaa min baabi caطfi alcaami cala alkhaas shay caama lagu cadfayaa shay khaasa oo birkii wuxuu ku gaarahaa ficlu taacaat taacaadka in la sameeyo attaqwaana waxay cammimaysaa in taacaadkiina la sameeyo ee muxaramaadkii iyo dembiyadiina laga tago labada nocba imtisaalu awaamir illahi waijtinaabu nawaahii wa min alcamali maa tardaa waxaanu ku weydiisanaynaa oo kale camalka xaggiisana waxaanu kaa weydiisanaynaa camalfalka maa tardaa kaad ka raallida tahay oo camal aad ka raalli tahay inaad igu arsaaqdo oo na waafajiso baannu ku weydiisanaynaa allaahumma yaa allaahu allaahow hawin calaynaa safaranaa haadaa noo sahal oo noo fudaydi safarkayaga kan ah wadwi cannaa bucdah ilaahu noo soo duub bucdahu fogaanshihiisana noo soo duub fogaanshihiisa ilaahu noo soo duub oo noo soo dhowee allaahumma ilaahayow anta asaaxibu fi safar adigu waxaad tahay ka nagu weheliya fi safari safarka gudihiisa ka nagu weheliyaa tahay oo nagu kaalmaynaya waalkhaliifatu fi alahli ka ehelkiina nooga dambeeye noo sii ilaalinaayo ayaa tahay alkhaliifa waa ka markaa cidi markay maqan tahay ama marka waxa weeye ama ay dhimato ama marka ay maqan tahay cid uga khalaf noqdo uga dambeeya oo u sii markaa dhowra ayaa khaliifo la yidhahdaa marka waxaa laga tilmaamaya markaannu ehelkayaga ka tagnana ilaahu adaa noo sii ilaalinaayo mm, oo nooga dambeeya allaahumma ilaahayow inii acuudu bika min wacthaa'i asafari wa ka'aabati almandar innii acuudu bika anigu waa ku magan galay min wacthaa'i asafar shiddada iyo dhibaatada safarku leeyahaan kaa magan galay wa ka'aabati almandari aragtida yacni dhibteedana waa kaa magan galay alka'aaba mashaqada weeye ka'aabadu mandarkana waxaa loo jeedaa nadarkii baa loo jeedaa oo waxa waa masdar marka waxaa laga tilmaamayaa arag kasta oo mashaqo sababaaya oo karaahiye iyo markaysaga ay ka dhalanayso yacni inuu qofkii ka xumaado ayaa marka ka'aabatulmandar laga tilmaamaya marka waa min baabi idaafati lmusababi ila asabab musababkii kii la sababaayey baa loo idaafeeyey sababtii marka mandarkaas sabab ah ka'aabaduna waa musababkii weeye marka aragti kastoo mashaqe iyo dhibaato sababaysana waa kaa magan gala wa suu'i lmunqalab ay wa suu'i linqilaab waa masdar miimiya weeye waxaan kaa magan galay geddoonkii xumaana waa kaa magan gala yacnii laabasho xun baan kaa magan galay taasina waxay noqonaysaa min baabi idaafati asifati ila almawsuuf waa sifadii oo la sifeeyaha loo idaafeeyey noqonaysa marka noqosho xun baan kaa magan galay fil maali maalka aan ugu noqdo walahli iyo ehelka aan ugu noqdo reerka bimacnaa yacni xaalad xun oo noqosho si xun aan ugu noqdo oo wax xun kula kulmo ayaan kaa magan galay waidaa rajaca qaalahunna waidaa rajaca markuu noqdo bimacnaa markuu doono inuu noqdona qaalahunna waa odhan jiray sidaas nebigu calayhi salaatu wasalaam oo safarka markuu u baxaayo iyo markuu ka noqonayo labadaba waa odhan jiray wa zaada fiihinna wuxuu ku kordhin jiray markuu noqonaayo aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun intaasuu ku dari jiray aayibuuna ay naxnu aayibuuna annagu waa noqonaynaa taa'ibuuna waa toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa lirabbinaa rabbigayo xaamiduuna waa u mahadnaqaynaa yani xagga allah baan u noqonaynaa xagga allah baan u toobad keenaynaa allah baanu caabudaynaa allah baanu u xamdinaynaa oo u mahadnaqaynaa rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey aayibuuna waxaa loo soo wariyey saasaa loo soo wariyey inkastoo sharaxda qaarkood ay dabdiyeen bilxuruufi aa'ibuuna ay dabdiyeen oo qaarkood ay yidhaahdeen hamza ayaa eh, arifka ka dambaysa hamse hoos dhigan bihamzatin maksuura qaar baa saa dabdiyey laakiin culammada luqada qaarkood waxay sheegeen bacdu shuraaxna waxay intay soo naqliyeen masaladooda saa u soo naqliyeen inay tahay oo saa dabdigu yahay ayay waxay yidhahdeen kada yani xoogaa masaladu ishkaal kolley inay leedahay bay ishaarayaan oo hadday culammadu intay wakhtiyada qaarkood masalo ay sheegaan ay soo naqliyaan oo yidhaahdaan hebel baa saa iyo saa iyo saa yidhi ama bacdi baa sidaa yidhi dabeedna kada qaal ay ku khatimaan oo ka tagaan macnaheedu waxay tahay mulaaxado calaamatu su'aal baa saaran marka wuu iska durkinayaa iska fogaynaya soo qaliyaha marka waxayn eh, iclaamku markay hadlayaan markay suma yidhaahdaan waa siduu u yidhi iyo waa siduu hadalka u dhigay yacani wuu iska fogaynaya anigu ma odhan weeyaan naaqil baan ah yacanii haddii wax ka yimaadaan isagay de markaa isagaa cabbiray isagaa yidhi marka calaa kulli xaal eh, bacdi waxay sheegeen kollay riwaayo ahaan aa'ibuuna wax u soo wariyay inuu jirin dhammaan masaadirta xadiisiga inay soo aroortay aayibuuna saa inagu timi culammada luqada qaarkood baa saa tilmaamay shuraaxulaxaadiisna bacdigood baa saa sheegay aljaasuus cala alqaamuus kitaabka la yidhaahdo wuxuu odhanayaa lam yarwihi axadun hamze kuma soo warin cidnaba saasoo odhanaya kutubta luqada waxay soo naqlinayaan erayga aa'atun iyo a-un waa geed magicii waa alif laba hamse u dhaxeeya sheekh culammadii hore luqada ka mid oo kuraac loodhan jiray wuxuu yidhi lafdo saasoo kale u timaado alif laba hamse u dhaxeeya carab kelmadda mooyane mid labaad kuma soo aroorin aa'atun ama aa'un waa geed magicii kuraac baa saa yidhi kutubtu waa soo naqlinayaan oo markayse markaa saasay u soo rarayaan kutubu luqa qaamuuska ama sharaxiisa iyo waxa weeye lisaanka iyo kutubta la midka ah ay tilmaamayaan halkanoo keliyana maaha meelo kalena saasay ugu timiyo erayo shabbahayaa saasoo kale ku yimi oo ay sidaa marka waxa weeye akhriyeen ya akhriyeen oo ayna hamse u beddelin marka waxay noqonaysaa qaacidadii guud ee la jiray waawga ama ama ya'du hadday wasniga faacil ay dhacdo waxaa loo bedelaa hamzaa loo bedelaa sida qaa'ilun iyo baa'icun iyo ee qaawilun iyo baayicun lama yidhaahdo ee waa waajibu alibdaal oo waa in la yidhaha qaa'ilun iyo baa'icun inay tahay masaladani mustathnaa ay tahay masale laga reebaayo inay tahay ayaa waxa weeye markaa yacni ka imanaysa waayahay walilbaxsi majaal rawaahu muslim macnaa muqriniina ay mutiiqiina qaar awoodaya ayaa loo jeedaa alwal wacsaa'u wacsaaguna bifatxilwaawi wuxuu ku sugan yahay waawga kordhigiisa wa iskaanilcayni ilmuhmala caynkii aan dhibcaha lahaynna in la reebaayo ku sugan yahay wa bihaa'i almuhallasa iyo sa'dii saddex dhibcood lahayd ila saddex dhibceeyey wa bilmaddi madna waa ku sugan yahoo yacni waa isim mamduud ah alwacsaa wa hiya shidda waa dhibaatada intaa horeo dhan waa dabdun bilxuruuf waa xurufiina ku dabdinaa waalka'aabatu ka'aabaduna bilmaddi mad bay ku sugan tahaye wa hiya ka'aabadu tagayuru nafsi naftu inay isbeddesho weeye min xusnin murugo daraaddeed ay isu beddesho wa naxwihi iyo wax lala mida murugada inay isku beddesho weeye oo bimacnaa mandarkii markuu arko mandar xumaato geliya oo uu ka murugoodo ama ka xumaado yaa yacni oo uu dhibsado yacni mashaqada naftiisa ku imanaysae murugada ah taasaa ka'aabada laga tilmaamaya waalmunqalabu almarjic waxaana loo jeedaa masdar miimiyaa loo jeedaa inqilaab baa macnuhu dhacaya waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu safarka u baxaayana dikrigan inuu odhan jiray markuu ka soo noqonaayana inuu dikrigan odhan jiray marka khaarijan ilaa safarin waa xaala manwiya weeye xaaluu niyeysan yahay inuu safar u baxo ayuu saa odhan jiray takbiirtuu ku bilaabi jiray oo saddex goor buu takbiiran jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar dabeedna dikrigaasuu akhrin jiray yacni labada aayadood buu akhrin jiray labada aayadood ayuu akhrin jiray oo dikri ahaan uu akhrin jiray dabeedna ducadan buu nebigu ka dambaysiin jiray yacni uu allah baryayo waxaa laga qaadanayaa baryada ilaahay la baryayaa inay fiicantaa laga qaadanay ya marka baryada aad bay u soo aroortay waana laynagu booriyey wa rabbukum udcuunii astajib lakum marka in la yidhaahdo waxa weeyaan baryala'aantaa ka fiican allah layska tala saarto siduu ilaahay kuu galo la eego sax maaha sax maaha yacni qisada yacni ha ku kedsoomina qiso ay ka sheegaan waxa weeye ibraahiim ay yidhaahdeen ibraahim baa mala ku yimi markii dabka lagu tuuraayey oo uu yidhi markaa wax dana may leedahay markaasuu amma ilayka falaa waa qisadu siday sheegaysa ma sugneen xaggaaga wax dana umalihi lihi oo haddaa maxaad ilaahay u baryi weydi waxaa igaga filan markaa baryadiisaan baryaayo inuu xaalkayga og yahay igaga filan yaa yakfiini min su'aalihi cilmuhu bixaalii qisadaas waa qisa baatila qiso sugan maaha qiso sugan maaha baryada markaa ilaahay la baryayana yacni nebiyada iyo mursaliinta iyo saalixiintuba waa baryayeen ilaahayna waa amray waana cibaado ilaahay lagu caabudaayo weeye cibaado ilaahay lagu caabudayo weeye wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum waa amar ilaahayba amrun ilaahiyun waa amar ilaahi ah rabbigiin baa yidhi aniga i barya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa i baridaan adducaa huwa alcibaada ducadu waa cibaado saas aawoodee waa lagu tacabudayaa rabbi in la baryo ilaahay waa la weydiisanayaa yacni allah baana sharciyey waxaanay ka mid tahay asbaabta markaysaa umuuraha ilaahay ku bedelay ka mid tahy ya walaa yaruddu alqadaa ila adducaa xadiis waxaa lagu soo wariyey nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam qadaaga iyo qadarka ma celiyo ducada mooyaane wax kale xadiiskaana waxa weeyaan marka culamada qaarkood waa quweeyeen sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culamada quweyse ee taxsiinisay ayuu ka mid yahay ishkaal yaanu kugu samayno qadarka sidee wax u celinayaan hayso o dhan ducada lafteeda qadarka ka mid a oo qadarkiibaa qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayaa yudfacu bacdu alqadari bibacdin qadarka qaarkii baa qaar kale lagu daafacayaa oo qofku markuu xanuunsado inuu xanuunsaday waa qadar inuu isdaweeyaana waa qadar marka waxa weeye qadarkiibaa qaarkii qaarka kale lagu daafacaya xadiiskii waa kii ku soo aroortay ducooyinkan ku ducaysananayo ruqyooyinkan isku tufayna ataruddu min qadar illah qaala hiya min qadar illah xadiiska sunanka qadarka ilahay bay ka mid tahy waayo shay kastoo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama maadaamuu qoran yahay oo ilaahay doonay uu qadaray uu ogaa yani marka uu doonay inay markaa dhacaan dee qadarka ka mid yihin waa qadarkiio qaarkiiba qaarka kale lagu daafacayo sidii cumar bnu khataab ba odhan jiray nafiru min qadar illahi ilaa qadar illaah qadarka ilahay baanu ka cararaynaa meel kalena u carari mayna qadarka ilahay baanu cararaynaa nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah marka waxa weeye qadarkii ilaahay baa laysku daafacayaa yani marka macnuu saasuu dhacay ducadan marka waxa weeye nebigu wuxuu ku ducaysanayay khayrka iyo taqwada iyo camalka uu ilaahay ka raallida yahay inuu ilaahay waafajiyo safarka inuu uu sahlo inuu u fudaydiyo inuu usoo yani koobo marka usoo duubo yani waxa weeye ilaahay buu ammaanayy allahuma anta asaaxibu fi asafari waalkhaliifatu fi lahli yani marka waxa weeyaan waa ammaan ilaahay la ammaanayo weeye ammaantaasna waxaa markaa ku jirtaa tawasul ilaahay loogu tawasulaayo ammaanta la ammaanayo loogu tawasulayo oo lagu baryayo allahuma inii acuudu bika min wacsaa'i safari wa ka'aabati almandari wa suu'i almunqalabi fi almaali walahli markuu soo noqonayo intanna waa akhrin jiray waxaanu ku dari jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun xadiidka sagaal boqoliyo siddeetan waa can cabdillahi bni sarjis radia allahu canhu qaala kaana rasul ulahi sala allahu alay wasalam idaa saafara yatacawadu min wactaa'i safari wa ka'aabati almunqalab cabdullahi bnu sarjis waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa iyo min wacaa'i safar mid ilaahay ka magan galaa dhibaatada safarku leeyahay wa ka'abati lmunqalab iyo noqoshada dhibteeda noqoshada markiisa waxa dhibteeda oo bimacnaa waxa weeye xaalad dhib sababtoo kale inuu ku noqdo iyo walxawri noqoshada nuqsaan loo noqdo bacdal kowni markii waxa weeye kamaal iyo dhammaystiran iyo meel sare lagu sugnaaday dabadeed in hoos loo noqdo taasna waa ka magangeli jiray ilaahay wa dacwati almadluum ruuxa la dulmiyey ducadiisana ilaahay waa ka magangeli jiray wa suu'i almandari arag xunna waa ka magangeli jiray fil ahli ehelka inuu ku arko aragti xun yacni arag xun ku arko iyo walmaali maalka inuu markaa arag xun ku arko rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey haakada huwa fii saxiixi muslim alxawri bacda alkown saxiix muslim waxay ugu sugan tahay walxawri bacda alkown binnuuni ayay ugu sugantahy alkowni alkawri maaha saasay nuun bay ugu sugantay wakada rawaahu tirmidiy wanasaa'iyu tirmidiy nasaa'ina saasay u soo wariyeen qaala tirmidiyu wa yurwaa tirmidi wuxuu yidhi waxaa loo soo wariyaayoo kale alkawrna waa loo soo wariyaa waalxawri bacda alkawr biraa'i oo halkaa nuunkaa ra' laga dhigo Mm, wa kilaahumaa lahu wajhun labada mid walba weji bay leeyihiin labada mid walba wejuu leeyihi qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen wa macnaahu binnuuni waalraa'i jamiican macnihiisu wuxuu yahay lafdigaas marka wejiga nuunka iyo wejiga ra'da labadaba isku daro macnuhu wuxuu u dhacayaa alrujuucu min alistiqaama in toosnaan laga soo noqdo oo waxaweeye yacni marka loo noqdo toosnaan la'aan yani istiqaamo iyo wanaag siduu ugu sugnaayo diinkii ugu qumanaa qofku inuu hoos u noqdo oo uu ka inxiraafo taasuu ilaahay ka magan geliya aw iziyaadati ila anaqs ama uu markaa ka soo noqdo ziyaado iyo koror ka soo noqdo ila naqsi nuqsaan u soo noqdo bimacnaa markii aanu kamaal ku sugnayn ee aanu markaysaga ku istiqraarnay meel sare iyo kamaal inaan nuqsaan u soo noqonaan ilahay ka magangal ya macnuu saasuu dhacay marka wax kastaoo kamaal ah inta laga soo noqdo nuqsaan loo noqdo dib loo noqdo baanu ilaahay ka magangallaa macnuhu dhacay qaaluu waxay yidhaahdeen wa riwaayatu ra'i ma'khuudatu min takwiir alcimaama riwaayada ra'dana waxaa laga soo qaatay duuduubka cimaamada la duuduubaayo cimaamada marka madaxa lagu ee lagu wareejiyo kaasaa waxa la yidhahda takwiir ya taasaa la yidhahdaa yukawiru leyla cala annahaar habeenkiiyo maalinta laysku duubaya waa takwiirkaas huwa lafuha wa jamcuha waa duubista la duubaayo kulminta la kulminayo marka dee shaygii hadduu waxa weeyaan la duuduubo xoogaa jamci baa ku sugan soo maaha marka jamcigii dabadeed haddii tafaraaruq yimaado waa naqsi loo noqday iyo nuqsaan loo noqday ka dhiganta wa riwaayatu nuuni min alkowni kown baa laga soo qaatay masdaru kaana yakuunu kownan masdarkaasaa laga soo qaatay idaa wujida wastaqar haddii la helo uu sugnaado marka kaanadii taamada ahayd masdarkeedii weyi maaha kaanadii naaqisada ahayd saas aawadeed buu wujida ugu fasiray iyo wastaqarra yaa yacni ugu fasiray marka kownku wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye waa inuu dee waxa weeye kamaalkii uu markaa gaadho oo waxaweeye yacni uu noqdo yacni mid kaamila markaysa markaa uu noqdo calaa kulli xaal labada lafdiba macnuu wuxuu u dhacayaa istiqaamo dabadeed iyo wanaag dabadeed iyo kamaal dabadeed iyo ziyaado dabadeed nuqsaan in loo noqdaanu ilaahay ka magangallay marka waxaa soo gelaya xaggii diinka iyo xaggii marka adduunyada mid walba waa soo gelaysaa in ilaahay laga magangelaayo nuqsaan in loo noqdo in laga magangelaayo xagga diinkaana sii muhiimsan in marka waxa lagu fasiro taasaa weliba sii muhiimsan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk